geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisdegelingelinkadan dhegeystayaal halkan oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen khamiis ay soo gelayso waxay ku beegan labaatanka bisha sagaalaad laba kun saddex labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona howlgal culus oo dhowr geesood ah oo ka bilowday eh, gobolka mudug oo dib u xoreynta eh, deegaanada eh, gacanta khawaarigta ku jira in laga xayuubiyo oo awood loogu sheegto baasaraakiisha ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan gobolka mudug ee dagaalkaada kula jir dhaqaaqal-shab waxay sheegeen in halkaas ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay ka qabsadeen deegaano hor leh haddana ay qorsheynayaan sidii guud ahaan gobolkaasi looga saari lahaa qodobada sidoo kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona soomaalida inta badan khilaafna kama dhamaado dhexdoodana way iskhilaafeen oo waxay dhaheen ragna waxay dhaheen anaga qolada yuinka laba jiro oo inta badan dadka wahaan marka waxay dhaheen qolana waxay dhaheen waa wacinaa oo qolada yuinka inta nagu imaanayso kuwana waxay dhaheen guruub kalena waxay dhaheen anaga meeshana loogu imaanayo in waxaa laga yaaba lasoo celiyo oo duuntila lagu soo celiyo soomaalida ka tahriibaysa dalka turkiga ee kusii qulqulaysa dalkaasi gariiga waxa ay wajahayaan xaalada aada u adag oo dhanka nolosha ah iyagoona qaarkood ay dabcan dhibaatooyin ay kala kulmayaan ciidamada wadamadaasi gaar ahaan kuwa xadka jooga walaqeynayn barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid noqon doona dhalinyaro soomaaliyeed oo lagu dilay dalka koonfur africa kadib markii lagu weeraray goobtooda ganacsi qodobadaas iyo qodobo kale xogaamiyaha waa xisbiga mucaaradka wacid faysal cali waraabana waxa uu ka hadlay dagaalka al-shabaab ay kula jiraan ciidanka dowladda waxa uuna ku ammaanay dowladda federaalk soomaaliya uga madaxweyne xasan sheikh inuu sii dardargeliyo dagaalkaasi qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan faagaag sugaantaasi qeybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhagaysan doontaan farsamadu waa keyse anigu waayaan labo mar kaliyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gefgef lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisa ugu horreeya ciidamada dowladdii kuwa deegaanka ayaa weerar culus ku qaaday fariisina al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gobolkaasi mudug waxaana halkaasi lagu qaarijiyay xubno ka tirsan al-shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda gaashaan gaashaanle xirsi abaanduulaha guutada shan iyo tobanaad qeybta koob labaatanaad oo ula hadlay idaacadda kulmiya ayaa sheegay in dagaalkan uusan noqon doonin mid joogsada ilaa al-shabaab laga saari doono guud ahaan dalka sidou sheegay eh, bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalim eh, radio kulmiya waa mahadsantihiin baryahan eh, maalinkii lasoo dhaafay waxaa bacsiga khawaarijta howlgal culus oo dhowr geesooda oo ka bilowday gobolka mudug oo dib u xoreynta deegaanada gacanta khawaarigta ku jira in laga xayuubiyo oo awood loogu sheegto deantan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan sida milatariga xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawiishta galmudug ciidamada beelaha oo ciidamada macawisleyda iyagoo awooda saaray oo gacanta ku dhigay deegaanada kale ah qodqod iyo meesha la yihaahdo bacaadweyne meesha la yihaahdo qaycad camaara ilaa dhowr goobood oo duurka ayaguna ay gacanta ku jireen maalmihii lasoo dhaafay baacsigaasaa socday howlgal saf ballaaran ah oo ciidamada ay ku socdeen oo khawaarijta nafli caariga ahi oo geedkay galaanba shacabku sheegayeen meel allaale meeshay istaagaan ciidamadii kasoo cararay goobahaas aan kuu sheegay degmooyinkaas eh, kasoo cararay aan eh, maanta waxaan uga soo dabagalnay eh, deegaanada gaaday iyo shabeelow oo hoostaga degmada bacaadweyne anagoo muddo laba beri ah raadkoodaba kusoo joognay oo meeshay degaanba ka kicinaynay maantay markaan ugu yaraan laba fariisimood ay nooga carareen fariisintii saddexaad bay isdamceen inay ku diriraan Eh, runtii markaan eh, si guud u cabirana waa dad eh, aad loo khalday oo cid ka dambaysa cid ka horeysa ay midna aysan jirin meeshana lagu hilmaamay hadday isdhiibi lahaayeenna ayaga dhexdoodu isdilahayo qofka qof ugu dhowgaa dilaya naf waxay bideen markii ciidamada xooga dalku ay arkaan ama ciidamadaas ay qalabka sida xabaduna ay ku bilaabato inay qoryaha daadiyaan oo ka cararaan waaya deegaanada hadda ugu badan dagaalada uu ku dhexmaray dadka deegaanka ciidanka qalabka sida waa halkee maantay waa laga saaray gaaday iyo shabeellow hore waxaa ugu sugnaa hore waxaa ugu sugnaa waa khawaarijtii kasoo carartay qaycad iyo bacadweyne soonaheedaas kasoo carartay ayaa meeshaasi ku dhulmaalaysanaysa dhumaalaysigii baan uga daba tagnay markaan uga daba tagnayna way carareen ilaahay ama hadda iska leh dagaal kooban oo saacada qaatay way daadiyeen hubkii intii badnaa wayna carareen meydkoodiina wuxuu yaalaa goobihii fariisimihii aan ka saarnayna hadda inagaa ku sugan insha allahu tacaalana waa ka daba tegaynaa saacadaha soo socda inaan deegaanada gobolka midug ka hartay inaan gacanta ku dhignaan rajeynayna way dagaal ayaa meesha ka dhacay ee waxshaysa inaa khasaare gaarsiiseen dhankiina maxaa khasaaroo jiran la wadaagi kartaa wuu jira khasaare fudud oo dhaawac ah oo askar ka tirsan ciidamada qalabka sidaha laakiin waa dhaawac fudud mar kastana ciidamadan dagaalkan hadda socdaahi waa dagaalkii xoreynta ahaa oo cadowga khawaarijta dalka looga dulqaadayay qof walbana wuxuu diyaar u yahay inuu kuna dhinto kuna dhaawacmo wax walboo ilaahay u qadarayna muhiimadu waa in cadowga laga muquuniyaa goobaha ay ku sugan yihiin insha allahu tacaala shahiidnimaana ku raadsanaynaye annagaa raadsanayna inaan ku dhimano mar walbana aan ilaahay ugu dhawaanayna oo ku cibaadaysanayna kasaaristooda khawaarista qofkii ku dhintaana qofka ugu nasiibka badan isaga ah waay xaaladda hadda ee guud ee deegaanada aad sheegteen al-shabaab ka qabsateen waa sidee si guud deegaanadu way degan yihiin xaaladooda boqol kiiba boqol inta badanna dadka dee dagaalka horkacaya waa dadkii deegaanka deganaa waa dadkii deegaankani cadowgan khawaarista oo nafla caarigaah dhiig miiratada sidii taadiidkaahi ay dadka eh, ku baadi jireen oo ku dhibaatayn jireen eh, ummada waa la yaqaanaa oo dee deegaankan eh, dacadweyne ilaa shabeelow iyo deegaanadan ku teedan waa deegaanadii laba sano ka hor sida xadka daran shabaabka loogu laayo lagu xasuuqay dadkoodii way qaxeen oo way carareen hadda waa dad u ooman oo u jeelan inay guri walba oo intay dhib u geysteen oo haysteen intay dhib u geysteen inay ka carsadaan deegaan kastoo la yimaadaay dadka jooga ayagaa inta qoryaha qaatay kaa hormarayaan eh, dadkii shacabka ahaa ayagaa socda eh, inta badanna waa waama laga celin karinba qof walba wuxuu rabaa inuu dabagoosto ka qaniimaysto aad waxay dadku eh, de ay rabaan waxaa dhacaysa in dad wax ay ku sheegayaan zakawaad oo ayagu ay baad oo dadka ka qaadayeen dadkii ay ku murujiya iyagoo abaara haystaan oo dadkii dhibaataysan yahay taas bedelkeedna dawladdu meel walbo ay tagto islamarkiiba ciidamadii booliska ahayo deegaanka amnigiisa sugilah ay la wareegayaan gargaarkii degdeg ah uu imaanahayo wasaarad kasta wasiiradii baa socda heer federaal iyo heer dowlad goboleed xildhibaanadaa socda meel walbo anaga aan qabano haddaan ciidamada qalabka sidaasi oo partiga mas-uuliyiinta gacanta wareejinaa ayagaana dadkii deegaanka deeqdii soo gaarsiiya intii eh, dhalinyara iyo intii ragahoo deegaankaas joogtaay horey inta qubyahooda u qaataan ayay horey xabadda usii galaan usii socdaan waay ugu dambeyn marka fariintaad u dirayso dadka deegaanka muxuu yahay fariintaan u dirahayo eh, dadka deegaanku waxaa weeye way eh, maanta waxaa inii soo dhow oo iniisoo carfaysa saxansaxada xorriyadda saxansaxada dowladnimada qof walba oo soomaali ah oo maantay qof shabaaba u jeeda ama qof khawaarija u jeeda ha ku cibaadaysto ha u diyaargaroobo inuu maantay naf iyo maalba inuu uhuro deegaankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa qof walba oo soomaali ah maanta waajibaa saaran dal ha joogo dibad ha joogo xirfaduu doona ha lahaado waajibka saaran waxaa waaye qof walba xirfadiisa maanta qaranka inuu kula diriro ku badbaadiyo naftiisana u huro maalkiisa u huro maskaxdiisa u huro fikradiisa u huro codkiisa u huro intaasaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaya meelkiisa joogta waana la guuleystay insha allahu tacaala saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa soomaaliya oo xor ah oo baraaro ah oo aan annaga saraakiishaahi gaariga aan gaalkacya kasoo raacno aan wasaaradda gaashaandhigo muqdisho anagoon berey qaban aan istaagi doono haddii ilahayd kaasi wuxuu ahaa gaashaan la xirsi abaanduulaha guutada shan iyo tobanaad qaybta koob iyo labaatanaad gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijka xog waraysi aad idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinka imaanayaa daarabiyaal soomaali ah ayaa ku go-doonsanaa maanta inta u dhexaysa wadamada turkiga iyo griiga kuwaas oo la sheegay inay isku khilaafeen inay isdhiibaan iyo sidoo kale inay la ku galaan wadankaasi griiga haddaba arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey cabdirasaaq axmed xuseen oo kamid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi griiga isagoo inoo sheegay in qaar kamid ah asxaabtiisa ay ku jireen dadkii tahriibkaasi uu go-doonka ku galay inta u dhexaysa wadamada griiga iyo sidoo kale turkiga maxamed eh, waan ogahay dareeradaas eh, waxaynu ku go'doosan yihiin meel la yidhaahdo fiki ay u socdeen marka hore markii hore mhm. meesha ay ku go'doosan yihin waxaa la yihahdaa fiki eh, meesha ay u socdeen waxaa la yidhahdaa kiyos jasiirad ku taalo griiga oo inta badan dareerada ay usoo taariibaan mafahant mhm. marka waxaan u malayn doonaa ama aan u badinaa in in maxaa la yidhahdaa locationka uu ka qaoba si maxaa ladhahdaa aan kutargal aan ahayn ugu qaldamay soo marka haddii la dhaho meesha ay u socdeen iyo hadda meesha ay joogaan dhalinyaradaas waxay isku jiraan muddo hal saaca xalaytona waxay soo baxeen sideed saac iyo labaatan habeenimo kadib markay meesha imaadeen bay yireen soomaalida inta badan khilaafna kama dhammaado dhexdoodana way iskhilaafeen oo waxay dhaheen ragna waxay dhaheen anaga qolada yuinka laba diro oo inta badan dadka ay wahaan marka waxay dhaheen qolana waxay dhaheen waa wacinaa oo qolada yuinka inta loogu imaanayso kuwana waxay dhaheen guruub kalena waxay dhaheen anaga meeshana logu imaanayo in waxaa laga yaaba lasoo celiyo oo doontina lagu soo celiyo so marka waa inaan ka dhaqaaqnaa oo dhanka maxaa iradaa gariib aan u dhaqaaqnaa so marka laba ka mid ah dhalinyaradaas waan aqaanaa oo waxay dhaheen jasiirada aan u soconay halka aynoo jirtaa so marka waa inaan meeshan ka dhaqaaqnaa aan u talaabnaa meesha aan u soconay marka xakmada marka loo fiiriya meesha ay dugaan oo fikra yidhaahdana waxay u jirtaa boqol iyo konton kilomitr oo ah saddex saacadood ah saddex jasiirad mid ka mida ah, maadaama ay tagaayaanna waxaa u jirtaa hal saacadood laba ka mid ah midaan saamad yidhahdana waxaa u jirtaa shan saacadood boqol iyo lixdan kilomitr midda kalena waxay u jirtaa waxaa la yidhahdaa lesbos soomaalida maxaa dhalaa makaeni waxay u jirtaa boqol iyo konton kilomitr saddex dacdada marka meesha ugu badan hadda loo saadaalinayo dhalinyarada inay gaari doonaan oo ay tagi doonaan gruubkan hadda baxay oo socday oo badda ka dheeraaday waxay noqon doontaa kiyos oo afartan kilomitr u jirto mudahal saaca ah. waxaana doonaynaa ama aan filaya insha alla inay gaari doonaan adoo alib marka badanaana waxa dadka qalda inta badan oo sameeya waxaa waaye raggaana inta badan doonta wada marka saasay wax u jiraan xamkunxugaarayso waaya eh, cabdisaaq eh, dhalinyaradaasi ma waxaa ku jiray kuwa adiga aad aqoon u leedahay eh, oo intaysan soo bixin aad ka warheysay waa jiraan laba dhallinyara aan aqaan ku jirtay oo isbuucan gudihiisa u dhahay maxaa yidhahdaa waxaa imaan gariiga caasimadda antanis bal saasuu ugo mhm. soo marka xalayto markay soo baxayeyna maraan maxaa isla hadalnay mid ka mid ah ay dhahay caawa soo baxeenaa abaaro ah, eh, xilga dambe sideeda so marka markay soo talaabeen aniga waxaa igu wardambeysay ayagoo magaalada ka baxay oo dhankaas iyo badda u socdo markaasa igu wardambeysay waayahay dhalinyarada inta badan ee turkiga ka tahriibta ee raba inay gaaraan gariiga laba siyaabooyin ayay ku baxaan kuwana waxa ay maraan jafta waxaa la yihahda soomaalida u taqaano oo lug inay ku galaan gariiga kuwana inay ismir ka baxaan oo ay doon ka raacaan dhallinyaradani marka kuway ahaayeen dhalinyaradan dhalinyarada jabta ku baxay ee istanbul ka baxa mahaysan ahayn mhm. waxay ahaayeen dhalinyaro magacaalii la yidhaahdo ismiir ee aad u weyn oo markii turkiga loo fiiriyo noqon karto magaalada saddexaad ee ugu weyn marka laga tago istanbul iyo ankara ay ku baxeen inta badanna waxa inta badan dadka wada waxaa waaye waa carab waa soomaali iyo maxaa layidhahdaa afghanistan inkastoo afgaanka saas u badnayn oo awooddaas iyo dhiiranaantaas ay lahayn laakiin waxa inta badan dadka tahriibiyo waa kamaal niman la yidhaahdo oo maxaa layidhahdaa inta badan aan ku ah inay waxaan sameeyaan ama maxaa layidhahdaa dadka tahriibiyaan caraba niman caraba mm-hmm. marka waxaan ku sheegayana inta badan waxaa waaye dadka ragga kale ama dhalinyarada soo tahriibtay oo imaaday inta badan aan ka qaaday oo aan maxaan eh, inta badan ay kusoo baxaan marka waa soomaali iyo carab dadka inta badan wax loo tahariijiyo hmm. turkidaasna waa iska jiraan laakiin ma badno ma badno hmm. carabtaasa ugu badan waay sawiro ayaa aada baraha bulshada u qabsaday saacadihii u dambeeyey eh, ma ma ka dhex garatay eh, asxaabtaadii sawiradaasi mase ku jiraan wallahi sawiradaas waan arkay wax aan ka aqoonsaday qofna kuma jiro mm-hmm walahi waxaad u badan tahay horta dhalinyaradan kala keenay eh, kuwana waxaa loogu raadiyaa in inta badan yo inka loo diro sawirada intay iska taalaan yo inka loo diro si deg deg iyo calaamaada ay u helaan sababtoo ah meesha waxaa ku jiro hooyo waxaa ku jiro maxaa caruur waxaa ku jiro dad laga yaaba inay naafa yihiin oo inta badan nolosha turkiga kusoo silcay oo ku rafaaday iyo sharci daraha iyo qaamula-aan iyo howlaha ku dhacday soo marka waxay u badan tahay sawiradaas in un qolada un-ka oo gargaarka deg dega ah loo diro nimankaasna ay si degdega ku imaan doonaan markii sawiradiii iyo wixii ay arkaan ee loogu beer jadacsanayo marka dhallinyaradan maadaama ay gruubkaas sawirradooda maxarada lasoo shaaciyey lasoo dhigay waxay u badan tahay gruubkan kale oo baxsadka ah ee dhahay anaga badan waan ka fogaanaynaa oo dhankaas iyo waxaan aadaynaa maxaarada eh, meesha ay u socdeen oo kiyos marka inay u badan tahay in raggan kala go-ay qaab ka mid ah sawirradooda inay yihiin sawirdaas aragtay marka eh, dhalinyaradan hadda go-doonsanoo kale caasimada eh, intee ay u jirtaa wallaahi caasimada waxay u jirtaa meesha ay ku godoonsan yihiin waxaa la yihahdaa fiki mhm. waxay caasimada u jirtaa markii loo fiiriyo yani wax aan yani markii tira ahaan oo dhan waxay u jirtaa boqol iyo konton kilomitr ee u jirtaa caasimada mhm. so marka waxaa u fudud eh, inay aadaan kiyos sababtoo ah meel kale ay hadda u tallaabi karaan majirto haddii xitaa la dhaho eh, jaziiradaha kale jaziiradan la yirahdo lesford ama matriina soomaalida u taqaano ayada xitaa waxay ushaa boqol iyo konton kilomitr eh, mida ay u socdaana ugu dhow oo ah afartan kilomitr oo saacadooda ah. soo marka waxay ku qodban yihiin in maxaa la yirahdaa ay aadi doonaan kiyos sababtoo ah ma gaari karaan caasimada caasimada ma gaari karaan weliba waxaan rajaynayaa in hadda inta aan sheegay boqol konton kilomitr oo atanisa inay ka badan inay ka badan tahay oo oo ay gaarayso ilaa ay shan saacadood ay saddex boqol afartan ko kilomitr cabdirasaaq axmed xuseen oo ka mid ah dhallinyarada soomaalida ku sugan dalkaasi griig ayuu aha inooga waramayey dhalinyaro soomaaliyeed iyo sidoo kale dad tahriibayaal isugu jiro ku go'doonsan xadka turkiga ee griig lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanaya dalka koonfur afrika waxaa xalay lagu dilay laba dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo lagu weeraray goobtooda ganacsi tuulo u dhow ama deegaan u dhow magaalada capton ayaan dhalinyaradaasi lagu weeraray weriye lagu magacaabo xasan kaafi shir oo ku sugan dalkaasi koonfur afrika ayaan wax ka weydiiyey xaaladihii u dambeeyey eh, goobtan ganacsiga ah weerarka uu ka dhacay eh, dabcan sidaan xogta ku helayno waa tuulo eh, ku dhow magaalada cape town ee wadanka koonfur africa oo ganacsi ay ku leeyihiin eh, dhallinyarada soomaaliyeed ama ay ku lahaayeen waxaa la sheegay in ay tuugadu markii hore ay soo galeen dukaanka dhacay u geysteen wax walba meesha yaalla ay qaateen xitaa moobeeladii ay ka qaateen marxumiinta geeriyootay kadibna ay gadaal qayb ka mid ah dukaanka intay geeyeen ay xabado ku fureen halkaasna ay kaga baxsadeen tuugadii dhaawacii halkaa ka soo gaara ayaa labada mabawaadin halay toole iyo saakay u kala geeriyodeen marka eh, xogta laga helaya marka waxay sheegaysaa in ay burcad ahaayeen oo halkaasi ay dhacna ka geysteen eh, dhaawacaasna ay u geysteen muwaadiniinta iyagoo oga tagay in ay geeriyodeen balse eh, dhaawac ayaa loogu tagay halkaa halkaas ayaana isbitaalka loogula gaaray goobahaas ayayna ku geeriyoodeen waayaha goorme ayay ahayd markii xilliga eh, saxda ee weerarka lagu soo qaaday dhallinyaradaas abaarihii afartii ilaa iyo sagaalkii eh, aan dhehe afartii ilaa saddexdii habeennimo ayay ahayd oo aan kala jeedo saddex saac oo habeennimo ilaa afar saac inta udhexaysa ayaa weerarkaasi dhacay sida aan xogta ku helayno waay hay-adaha amniga marka maxay sheegeen sida aad ka warqabta ayaan leehay amni wadanka koonfur africa markii uu dil ama dhac noocan oo kale uu ka dhaco goobaha ganacsiga waxay yimaadaan goobtaasi baaritaan ayay sameeyaan kadibna waxa ay sheegaan in ay ku daba jiraan ciddii ka dambeysay weerarkaasi suuragalna ay tahay inay soo qabtaan balse inta badan ah, ciidanka wadanka koonfur africa baaritaanada ay sameeyaan wax natiijo oo kasoo baxo ilaa iminka ma hayno marka ciidamada ayaa laga dursagayaa wixii ay arrintaasi ay ka qabtaan iyo ciddii ay usoo qabtaan intaba waay jaariyadda soomaaliyeed marka dhankooda ka hadleen ee dilalka loo geystay labadaasi dhalinyaro had iyo jeer jaariyadda eh, ku nool koonfur africa eh, waxa ay yani si weyn uga hadlaan dalalka loo geysto dhallinyarada soomaaliyeed ee ganacsiyada kuleh wadanka koonfur africa habeen iyo maalin ayay ka hadlaan eh, balse hadalkoodu ma dhaafsiisna in ay dhahaan dad baa la dilay ama la dhaawacay ama la boobay oo keliya marka arrintani waa ay ka weyn tahay arrin jaariyadeed waxaa loo baahan yahay xilligani inay tahay xilligii dowladda soomaaliya ay arrintani ay ka hadli lahayd markaana ay soo faragelin lahayd ma aha dilkii dilkan oo keliya waxa dhacay bishan dilal hore ayaa jiray oo sidaan oo kale ganacsad soomaaliyeed oo ayagana laba ah sidaan lagu dilay goobahooda ganacsiga marka howlahan waa howlo mar walba taagan dilkan dhaca cid walbana ay og tahay saxaafadda iyo weliba guud ahaan ummadda soomaaliyeedna ay si weyn dhegta ugu hayaan diilada ka soo yeerta waddanka koonfur africa dhalinyarada marka magacyadoodii ima la ogaaday iyo muddada ay markaa joogeen maadaama aadhalinyaradan eh, waxay ahayd dhalinyaradan waxay ahaayeen dhalinyaro eh, si weyn looga yaqaano magaalada kibtown oo kamid ah dhalinyarada ugu fircoon runtii oo ka ganacsata goobaha ku dhadhow magaalada kibtown ee wadanka koonfur africa marxuuminta eh, waxaa lagu kala magacaabi jiray xasan xamuud iyo weliba cabdiqaadir macalin maareeye waana dhalinyaro si weyn looga yaqaano magaalada kibtown oo dadku ay sheegayeen ahaayeen dhalinyaro ka ganacsanaysay goobtaasi ay maanta ku geeriyoodeen wariye xasan kaafi shira ayuu ahaa oo ku sugan dalkaasi koonfur afrika inooga warramayay dhalinyarada soomaaliyeed ee lagu dilay dalkaasi koonfur afrika gafgaflagu sixiyo godobgodob dhashiyo ka baxay godingodin ku taal gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciday somalilan faysal cali waraabe ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada laascaanood sidoo kalena waxa uu bogaadiyey dagaalka dowladda soomaaliya ay kula jirto dhaqaaqa al-shabaab isagoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud kula dardaarmi kulna tali inuu sii dardargeliy dagaalkaasi la al laga saarayo soomaaliya oo dhan waxaan hambalyeynayaa maamulka togdheer darco doraad wixii ka dhacay gaarigii hadday halkaa kula dagaalami lahaayeen khasaaro badan baa dhexi lahaa laakiin si waayeennimo ah ayaa yeeleen shacbi dhexdiisa hadday ku weerari lahaayeen tuugtaa meesha soo gashay khasaara si wanaagsan ayay u handalgaraysa waxaan igana boorinayaa raggii muddada badan fadhiyey gacan ee wanaag ka shaqaynayay waxaan ka codsanayaa guddidii reesha habar jeclo ee go-aanka soo saartay waxaa gobol dhigaan reesha asxaab dalka waxaa qaribiyaa somalilan qaribiyaa waa reer sheekh saxaab reer shaqaaga uga jeeda hala dhigo wax ka xishoonina magaxa sulux la wado wanaag la wado xumaan lagu shirin waa inoo fasax diiniya inaa shirtaan si deg deg ah haloo fadhiisto waa inaynu qalbigeena midaynaa laynama kala jecla waxaan leeyahay dadka maanta daascaanood jooga isku soo ureejinaya jaanka ah ee sameynaya waxaan soomaali sameyn ee nidaamkii lagu dagaalami jiray ee maxaabiista laisku hayn jiray jebiyey ee dadka gowgowracaya waxaan leeyahay dhaqan soomaaliyeed maahan dhaqan soomaaliyeed maahan waa roog cusub aad samaytaan laakiin laydinku dayan maayo dhaqan xun laguma dayno laakiin waxay ogaataan inaan si dhaqsa ah u imanayno biidni kariim si dhaqsa ah dhascarood iyo yoocda iyo buuhood leh si dhaqsaan u imanno waan imanna xuduudeeda haddii ilaah yidhaahdo waxaan leenahay cabsida somaliland qof rag iyo dumarba gurbajoog iyo gurbajoogba oo in loo diyaargarooba jiritaankeena saddexda dowladood ee soomaaliya iyo somalilan iyo jabuuti way jirayaan say kenya u jirto say wadamadii lixdankii qaatay africa u jirayaan ayay jirayaan idna isma hortaagi karto s n m oo lix qofa ah ayaa is hortaagi weyda maxamed siyaad curo soddon kun oo ciidan haysta maanta oonu dalkaygii haysano somalilan gacanta lagu jirto waa xaaraan xaaraan haka fadhina in laascano ay noqoto god somalilan iyo soomaaliya laga baabiyo dagaalkan laascanood wuxuu ku fadhiyaa oo kale si loo fashin lahaa xasan sheekh xasan sheekh xasan sheekh waxaa la doonayaa dadaalkaa uu ku jiro ee uu la dagaalamayo xaqjireeyaasha in la fashiliyo waxaa loogu ogol dhigayaa inuu farmaajo soo noqdo doorashadaas oo dambaysa waxay meesha ka muuqata inay yidhaaheen haddaan anagu ra wasaare weyney inaan soomaaliya degin soomaalina degin waan hambalyeynayaa xasan sheekh inuu tuuto xidhay dhex fadhiista ciidamadii waan hambalyeynayaa anna tuutaan xidhnay waan dhex fadhiisanaya insha allahu tacaala waa inoo caynkaa labadeeda dal labadeeda dal iyo jabuuti saddex dal waxay noqonaysa geeska africa insha allahu tacaala igad you enter auda oo oh, xuduudu isku furan yihiin oo oh, military back oo oh, dhaqaalaha iscaawinaya noqon doona insha allahu tacaala ilaahay ma cid hor ma jirto waynu ka faa'idaysana intii ka xoog badan oo iska jecel oo keena xune qaranka doonaya kursi een qaran doonayn iyo keena shisheeya u adeegaya ayaynu kala ogaanay iyo cadowgeenu halkan iga taaganya saamaxadii wad ogeedeen waxay musaamaxnay dadki saacada damse in nala dagaalamiye maxamed macaasha ya maxaan ka macaasha ilaahay baa laakiin inagu badbaadiyey wanaagan sameynay saamaxnay dadkii dhiigeen xalaashada magi maxamed siyaad baray isku kaa xidxidhay intaasoo xabaalad wadala sameeyey ayaynu saamaxnay tii baa la doonayahay maan soo socda ilaahay baa noo kala garqaada subxaana watacaala alcaadil waxaan leeyahay nabad ku seexda dalkiina waanu tegaynaa xuduudiina waan tegaynaa biidnillahi kariim inagu inta ka xoog badan ciidamadiina ha noolaadeen gebigebi waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanee dagaalkii shabaabkaad ku mashquulsheenoo kii musuqaad ilowdeene musuq maasuq waa ficil muhdiyo aragti maangaabe waa manaxe makhruun iyo astaan mooriyac leeyahay mufsid iyo maqaafaad xun iyo dacasla mooryaana mansab kula lun weeyo dakhliga kaama hoobiyee waa madada ku aamina qashiinmaxda kaa dhuraye waa masheegayaal iyo murdiye xilal ku maamuuse waa manfaca ku laalugay hanfade maaqalka u dhacaye waa majaraha duul aan mudnayn kuu magaandhiyee waa tab aan macquul iyo ahayn maangal iyo caadi shakhsi midigtu qaadqaadtaqin kuguma leeleeye waa magaan miliilicay hantida miirla'aan guraye waa mallooli baas iyo kudhace moofir iyo tuuge waa matare maluug iyo tabcada kaa muleensadae mahlig weeye gaajaysan iyo weermuskuud kuu tu'aye waa masgacan gacan la'aadiye dhur waa maqasha kuu raacye miishaar afliyo waa sakiin uunka mawtiye'e waana cudur mashiid mashiidiya ohoon marag u baahnayne micnihiisu waa dhereg cid kale maarahaw qabane waa macaasha kaa galo xaq ay maata leedahaye waa xaaraan magow iyo qabrigu kugu madoobaaye waa aakhira ka meel waay ifkana madal ku ceeboobe waa miskiinku moorada fakhriga moolka haw tago'e eh. ninna kale ha muudsadoo duxdo maal ha kaydsado'e eh. waa maxkamad hor taagnaaw adoo miig laguu xidhaye maryahana lagaa furay garsoorkaa mataaticiye waa mas-uul dib haw noqon shaqsina maamul haw qabane iska daa milyuun iyo adoo maal aruursadaye wax ka badan mushaarkaad lahayd milay haddaad qaaddo mansab lagu badbaadiyo kursigu maacaliish noqoye inta lagu muquuniyo xilkana mirir lagaa qaado waa majaha lagaa dabar sidii muun xafiis galaye waa nabsigu kumayracay axdigu mahadha kuu keenye waa kitaabka mawluhu ku qabay been adow maraye waa mas-uuliyiintiiyo shacbigu kaa muraal jabae aadanaha madow iyo caddaan muruxsan oo fiiqan mikrofoon ninkii laga wacoo midigta loo saaro waa markhaati nool iyo halhays muuqda kaa dhigaye ha yeeshee go'aan mida ah hadday madaxdu soo saartay mabda fiican weeyo iyo sharciga loo makaabsadaye muska shabaqa kiisoo horgala midugtu waa goyne manfac sheeramood mood loo dhan yahay maal dadka u yaala inta minan ku iibsado inuu dhab uma duudaysto muslin uma banaaniyo waqii muumin dhowrsadee mashruuc lixsata iyo si kale wax u maleegtaaba ma qarsoomi doontida haddaan macalgad weyno waa intii lagaa magay adoon magac fayoobayn miskiin tabar yar maamiyo canshuur maata laga qaaday oo maqaayadley iyo dukaan laga mawaad gooyey haddii aad mas-uul tahay ogow miirqab iyo dhiig leh iyadaa miciinkaa rabto waardiyeen mudane mirta dhexe magaankii gudo qarashka ka maangeeya eh. waa maqan rag lihi doonayo miis la leeyahay wah bislow saabilangadhaabdi antun gobay antiriyaasay waar anigu intaan garanayo way dhaaftay qororadoo hanugu buuqna reerihinnii qabo dadow macangegnimo iyo haddaan muran la doonaynin eh. musuqmaasuq iyo xeeshu waa ree magaalnimo hayehe axmedow waxaa kaloo la yidhi eh. musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meelmaaraan musuuqu ka mamaarmaayo masuuqa weesla meelmaaraan war qawaarijinay marato oo meel xun laga tuur furo maqsuud bau ka yahay shacabka iyagu meel uu joogaba tanuna musuqmaasuqmay ka hadlaysaa bow shaqada maxaa lagaaga joojiyey wasiirkaa waryaa iyidhi ubow bala ku jidha aryaa wasiir waxaa u dhihi weys weeldugudsi argay warya walleerahaay aryaa koonkaaga lacagtan badan ee ku jirta xaggay ka soo gashay war odadhaqameedaan ahay aryaa lacagtaanu diya waa ka badan tahay war ergadaan soo xulay war ninfo tashtan maarto garaabata aadiya nebada farantay war geelaan leennu ku yirion caanateelanaa warbow haddii boqol kun caanaga laga heli hayo haddii anaaba taajiri oo bashiirdheer waa dab doorashada qof codka ama musuqa ku dhammayrabtiin waladaa moogow hurdee soomaaliya waa mashruuc maguuniya magase waa la erwidaay war madew maxaa dadka ku haysataa lafta gare wakhtigiisu waa gebagabe war madaxweyne muuse bixi muddada waa loo kordhiyey warbow dadku ilaa wax doorto cadaalad la heli mayee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiir dheerow doorasho cod iyo qof aad ka hadlaysaaye reer galmudug duqii ugu weynaa dhaban cad asagoo dhaawac oo furunta taagan yahay warbow dhabancad galmudug keliya uma weyna somaaliadhon buu u wenyahay war dhabancad halganka qawaadhita looga soo horjeedo tusaale cad u yahay war guddoomiyihii gobolka banaadirba cadcadda iyo caddaan lixay u joogiyaan boor shagiibiyohaye warmadayow bulshadii lafta gareen uu fiirinaya waarduqum hal eeg muu baxay war anugu waxaan la yaabanahay senatar xaaji muuse suudi dhibaatada wadanka khawaariijta ku haysta waxaa ka aamusiyey waar khawaariijtu baxa ku bixi maayaan shabaabw nagataga ku tigi maayaan muu yidhi shaqshaqshaqshaq dabaku walaaqiya wadanxu uu dhihi waaye war senatar xaaji muuse ruurnurgeed tegi lahaa shabaab dambe soomaha weyse lahayn warbow senatar muuse xildhibaan nabal cad ma arag miyaa war kalemaanay war mahaysiine dagaalka mudug iyo galgaduud ka socdaad u jaadiine shabeellada dhex agtiisa god ku yaalo ku godhoosan yihiin afar maalin maantana taliyaha macawisleyda oo hadla wuxuu yidhi godkii ay galeen dabaan ku qabannay markay soo carar maageenna todobaan ka dilnay welina godkii ay noogu jiraan dabna waa ku socdaa anaguna qararkan qorya kala fadhinaa diyaaradduna in yar kadib inta timaade gentaal ku dhufane hayehe shabaabaa god noogu jiree garweynta noo keena miyuu yidhi war markii la gubaba waa soo cararayaana la yidhi geedowow hume intee galee eh. waa la gubaa godkaad gasho yaleerey waar wallaweynay gooska godadka lagu gubi jiray sidee wax idinka yihiin waaglow hidid xisaablaanga dhagaage war waad naga dhex gasheene war ma sugtiine nimanku meesha ay ku jiraan dhul howda waaye hadda ka waa lagu laaye haddana mar kale waa kuwa soo galo afar maalin ku godoonsan ciidanka dowladda iyo macawisleyda deegaankuna waa ku wareegsan yihiin sidii mas godgalana in yar badda dhinac looga qabanayaa taliya macawisleydana wuxuu yidhi hal xaba inuu ka fokada ma ogolin marka gurmadkii dhammaayo ay u gudbi rabeen gobollada dhexe waa godka lagu shidayo jiraaabaabow eh. warkaasaan u boga aniga gardarray godkaagii waa lagugu soo galay wari nimanka haddayba halkaa la marayso eh. sow ma ahaa gedeedii eh. gorayoy gabalkudhe samigay cabdullana waxa uu yidhi hw dhagaar qaabe iyo dhiiblow in leeskaa dhacshooyay dhiibe dhagarqaabe iyo dhiiblow in leeskaa dhacshooyay dhiibe war haddii cabdulow dhagarqaba in layska dheciyo ciidu kuuma diidane ma sidii maskiyaa dabku gubaysaa war dagaal siduu kuu qabtaa loo qalleeyaniyo bowmayagaa uunshid noo shiri jiray waa la gubahayaa war adugu goormaad garaawda ayaad se u garaawdaa aryaadaha war ma haysiina shabaab gobolka hiiraan berigi laguula dagaalamaayo waxaa ka dhacay gabar umulahoo muggaas dhashaye aqalkay ku jirta dab ku qabteen umushi cunugay dhasha iyo aqalkina sidaasay ku wada gubteen hadda islaanta umulisada heedaa cagaheer uga fakata dhagaarqabe aabeesiyo halaclama dhuunkadaoo dhab dhabta laguma qaate iska guba war waxaa la yidhi eh? rag iyo dumar shacabkeenna iyo ciidanka israacay eh? rabbigoodna intay kaashadeen riiq ku diriraysa eh? rasaastiiyo hubkoodana gurtaa riixay cadowgiiye rugti laysku galay oo horeba tira ku ruux weyday iyo tiro yaroo roortay oo baqarruclaynaysa labadaasi raatay noqdeen rabashku nooshiiye qawaariij rafaadkay badeen waa sidaan rabin war waxaa kaloo la yidhi al-shabaabkan jaafada noqdoo jilicsanoo liita jabhadan la ciirsaday harkii ee jufadu laysay wadaadadii jallaadka u rogaa jeexay dhaqaartada eh, eh. haddii aan jamaacadu fadwan lama jikaareen war bisla war ma hayside eh. maraay goof waa la xoreeyey hankoolkii galmudugna waa ka gebiyey warlaftirkaagaan war hayne canays ururkaarsho furinta joogaa wuxuu yidhi qawaanijtii baar firatay ee baga ma kuu leynay wax dhanbaad isbuumbuumasee ba'ay ma kaa yeedha u adigaan war hayne odagii maxamed saalahan wuxuu yidhi dhiigdaadintaad iyo dhibkaad waaye nagu haysay dhufasyada wixii kaaga dhacay dhag xuma maha waar walla weynay kalamaanta furinta jirtaa way badan tahaye taashiyo teemna maxay dhaheen taaj wali eray holliin waa shabaabkii dadkii in badan beenta hay jiray warbow raggu waxay yidhahdeen mayar anna kama sokayo furinta waa kusii dhowahaye hoggaankii markuu duulay jiidda hore aaday hubka iyo raggii siday markii heegan laga yeelay hareeraha dagaal lagaga furay hoohe khawaariijta halgaad buu la tiigsaday runtii loo hamuun qabee nimankii isfaahuulin jiray maanta hiil ma le hilibkooda waa taa la waday horonadii jaane wiilashii hanjabi jiray haddeer haadku kala boog naw waa bashiiro ma raiisal wasaara doonaysaa warwaaqlo war ma hayside raiisal wasaare xamse cabdi aarni yoogow joogaa war kalemaanay war ma haysaane dhallinyaro soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ayaa waxay ku goodoonsan yihiin jasiirad ku taalla dalka giriigga muddaana la sheegayay in dhallinyaradaasi meesha ku dhiban yihiin adduunyaduna ay indhaha ka qarsatay soomaalina tahriib waa looga maaro waayey marka dadkeenna naftooda kharribaya sow dhibaato weyn maahan war dalka nabad iyo guroogam hobba waayeen may suubiaan badaaskashibaayaan aryaama naftooday la dirirayaan ma iska dhaxshaan cadowga ay nabadda ka waayeen ah maskaxda laga abaaroobaywareer galmudug dheheen lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta war waxaad ka tagtay maantoo kalana madaxaana furan waan wallaweynay somalilan garanmaysaane dowlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray haye magohja caddaad ku noqon rabtiin warbowralascanood waxay yidhaahdeen dhulkeenna ayaanu dhimanaynaa dharaariyo habeen difaacayna waraysihi khawaarijta adigu maxaad ula aadin horta dagaalada sokeeye eh. war ma in liyaabasa ma dheegi jarnaysan eh. qalalaasa dagaalba eh. loo qiildayaya qiimihii nolosha la khasaarinaya warmaday wadna waxaad ka tagtay eh. eh. argagixisoy eh. addunkoo idil in lagaa nacay waad ogtahayoo odaygii iyo ciidan adag adagba ku soo aado durba aydii aad ku noolayd watan olashaye isa soo dhiib intaan ajashiyo unun lagu jarin meelaad aadiyo irid ma lahee haysadkaynine argagixisoy isa soo dhiib xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo aayo hawraanu